waxaynu ku jirnaa abwaabu zakaa maantana cashirkeennu wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybo zakada ka mida oo ay ku jirta sakaatulfitriga iyaduna hadda mar dhow foodeenugu soo haysa maalmo kadib waxaan filaya ramadaan hore u batayo haday labaatan maantaya waxaa ka dhimanaya lahubaa sagaal berya marka waxaan soo gaarnay inuu yihi mualifku baabu zakaati almacdini waalrikaazi waatijaara saddexdaa nooc oo amwaasha ka mida sida looga zakeeyo macaadin ama macdin iyo rikaas ma isku midbaa mise waa labo waa labo qowl ay culimmadu leeyihiin raxmat ullaahi calayhim jamiican fuqahadeenna shaaficiyadu iyagu inay labo kale yihiin bay qabaan sidaasay isuna daba dhigeen axkaam kala duwanna ugu sameeyeen laakiin waxay wadaagaan rikaaski iyo macdinku waa hanti iyo maal dhulka laga soo saaraya weeye haddii ay tahay sidii ilaahay ugu abuuray macdan la qodayo dahab laga qodayo fido laga qodayo oo ilaahay meesha ku uumay oo ku abuuray hadday tahay fuqahadeenna waxay u yaqaanaan macdin ama macaadin bay yihaahdaan waana ereyga hadda mashhuurkaee meel hebla macdan baa laga qodaa la yidhaahdo rikaasku wax meesha rabbi ku abuuray ma aha waa wax ummad iyo dad hore intay meesha ku duugteen ay ku aasteen ay kaga tageen adoo dhulkii iska qodaya baad bakaar ka duldhacday bakaartan meeshan kuma laguma abuurine ummad baa gashatay ummaddii gashatay ee faahfaahinteedu waxay noqon karaanna waa iman doontaa walidaalika waxay leeyihin maalka dhulka laga dhex helo ee dhulka laga soo qodo dhul la qoday laga helo laba qaybood weeye mid ilaahay meesha ku abuuray iyo miday aadamo geliyeen ki ilaahay ku abuuray macdin ama macaadin baa la yidhaahdaa kii aadamo geliyeenna rikaas baa la yidhaahdaa walidaalika rikaaskan asal ahaan waxaa u badan kii jaahiliyadii iyo maxkaamtuna isagay ku dhacdaa saan arki doonno fuqahadeenni markay fasirayaan marka warikaazi duud kufaareed bay dhihi jireen waay gaalo duugkufaareed gaalo waxay duugeen saasay odhan jireen tijaaraduna waa ganacsiga xoolahan la gedgediyo innaga waxaan u malaynayaa hadda abwaabu zakaa tijaarada inooga muhiimsan oo inooga daran macdin iyo rikaas oo labadaasi waa wax iskaba yar macdankiina hadda dowladi iyo hay-aduu gacantooda galayoo afraad iyo shakhsiyaad waxmaba qotaanba oo laysuma ogolo meel macdan laga qodayo man istakhraja qofkii la soo baxa intaanan gelin rikaas iyo macaadin macdan dhul laga qoday iyo rikaas wax duugnaayoo dhul laga helay maxaa baabu zakaad keenay waa fuqahada shaaficiyada iyo culimmadu madaahib lagu kala duwan yahay shaaficiyada dhexdeedana khilaafaad ka jiraan baa jira xoolahan macdanta ah iyo xoolahan rikaaska ah xaq baa ku waajiboo laga bixinayaa xaqa laga bixin ma ariiqadii wuxuu mari zakada masrifkeedii iyo dadkii zakada lahaabaa iska leh mise wuxuu mari khanaa'imtii iyo faygii dariiqiisii iyo axkaamtiisiibuu qaadan halkaasay culimmada muslimiintu isku qabteen madhabka shaaficiyadu waxaa weeye macdanta waxa laga qaado ee xaqa ee ku waajiba qofkii qota iyo rikaaska xaqa ku waajiba qofkii helaay waxaa la siinayaa dadkii zakada lahaa wa min hunaa bay munaasab noqotay xaqa laga qaadaya abwaabu zakaa in lagu sheego musame iyo magaca zakaana la siiyo maadaama inama sadaqaatu lilfuqaraai dadkii la yidhi ee zakada mudnaa la siinayo tafriica halkaasay ku timid oy baabkana ku soo gashay man istakhraja qofkii la soo baxa dahaban dahab buu dhulka ka qotay aw fidatan fiduu soo qotay qalin min macdinin meelay ku aasnayd oo ilaahay ku abuuray ku beernayd buu ka soo gurtay lazimahu waxaa ku waajibi rubcu cushrihi cushurka rubicii boqolkiiba laba iyo bar baa ku waajibi oo dahab iyo fida zakaatu naqdi baynu ku soo marnaye sida dirhamka iyo diinaarka looga saka bixinayey ayaa tanna looga saka bixinayaa waase qadarkii nisaabkii hadday gaadho marka rubuculcushrina waa kaynu shalay soo sharaxnay waxa looga jeedo cumuumka rubuculcushri looga qaaday dahabka iyo fidadu maadaama nusuus soo sheegtay oo layidhi wa fi riqati rubculcushri riqada oo fidada la yidhaahdo rubculcushri baa laga rabaa ama macdan ha laga soo qodo ama dirham iyo diinaar ha noqotee daahirka lafdiga xadiidka cumuumkiisu ma kala qaadin saas darteed baan rubculcushri ugu waajibinnay saasay leeyihiin wa fii qowlin qowl imaamu shaafici laga wariyey alkhumusu khumus baa ku waajibaya waay khumus baa laga rabaa waxay yidhaahdeen cumuumka xadiidka wa fi rikaazi alkhumus baa la raacinayaa waxaana loo raacinayaa xadiid waxaa jira riwaaye abu hurayre laga wariyey oo bayhaqi fii sunanihi ku soo saaray oo leh markuu nabigu yidhi wafi rikaazi اkhumus baa waxaa la yidhi qiila wama rikaazu yaa rasuul allah rikaaz maxaa la dhahaa markaas waxay nabigaa wuxuu yidhi adahabu wاlfidaة اlmakhluuqaatu fi اlardi yowma an khalaqa allahu الsamaawaata wاlard waa dahabka iyo fidada ilaahay dhulka ku beeray maalinkuu dhulka abuurayey ugu dhex abuuray waayo laakiin aad bay u daciifiyeen oo bayhaqi wuxuu leeyahay daciifun jiddan aad buu daciif u yahay nin la yidhahda cabdilaahi bni saciid ibni abi saciid ilmaqburi oo muttafaqun calaa dacfihi ah buu ku wareegayaa wuxuuna ka soo gurinaya imaamu shaafici iyo kayrkii inuu warkaasi waraan jirin oon la cuskan karin yahay laakiin qowlkaasi halkaasuu cuskanayaa daliilkii baa ka daciifay walidaalika qowlkuna wuu daciifay farcu daciifi daciifun dheh wafii qowlin qowl kaloo saddexaad oo isna imaamu shaafici laga wariyey wuxuu leeyahay in xasala hadduu ku hela macdantaa kusoo qoto bitacabin dhib fa rubuucu cushrihi rubcu baa laga rabaa wa ilaa fa khumusuhu haddii kalena khumus baa laga doonayaa haddii uu ku dadaalay oo dhib iyo wax ka soo maray sidii lacagihii laga shaqaynayee dhibka lagu taxsiilinayey baa rubcu bixin haddii kalena rikaaskaan u dhawaynaynaayo wax meel farfadhiyey oon dhib badan gelin weeye baabu zakaad waynu naqaan midhihii biyaha badakadii kusoo baxay samada iyo kii kharashka loo maray waa la kala yaran jiray khumus baan tan ka qaadaynaa waa badinaynaa sida rikaaskii isna waa qowl labaad oo daciifa waaye intaasi waa macdanta iyo qadarka ka waajibaya wey shardi baa ku xiran marka wayushtaradu waxaa shardiga oo loo shardinayaa annisaabu nisaab inuu gaadho hadday dahab tahayna siddeetan iyo shan garaam waa inay gaadhaa markaasaa laga bixinayaa zako haddii ay fido tahayna waa inay labadii boqol ee dirham qiyaasteedii miisaankii u dhigmay gaartaa markaasaa laga bixinayaa lalxawlu sanadin soo wareega shardi maaha sanadkii lacagaha kale shardiga ahaa macdinka shardi maaha qiyaasan cala rikaazi wa cala almaxsuuli ziraaci midhihii la beertay wax dhulku soo saaray buu ahaa nisaabunbaa shardi ahaaye xawl sanad soo wareega shardi ma rikaaskana waa wax aasanoo la helay baa shardi ahe xawl iyo sanad shardi maaha macdantiina waa wax dhulka laga qodayo nisaab baa shardi ahe iyadana xawl iyo sanad wareegay shardi maaha wayushtarau nisaabu baa la shariyaa lalxawl halkaa waxaad ka ogaatay amwaasha zakada laga qaada fi lmadhab markii laga nisaab laga hadlahayo waa wada waajib nisaab qadar ay ku wada zako gashaa jirta qadarkaa ka yar midna zake lagama qaado amaa xawl sanad inuu soo wareego waa laba qaybood mawaashida iyo naqdiga iyo tijaarada xawl baa shari ah laakiin nabaadka iyo rikaaska iyo macdinka xawl shari maaha marka amwaashu binisbati shardiga xawlkaa waa laba qaybood qaybuu shardi u yahay iyo qaybuusan shardi u ahayn macdinka shardi uma aha rikaaskana shardi uma aha tijaarada waa inoo iman doontaa marka cala madhabi sida madhabka yahay fiihimaa labadaba nisaab inuu shari yahay madhabkaa saas xawl inuusan shari ahaynna madhabkaa sidaas labadaba khilaaf baa ku jira xikaayat madhab sida loo soo guurinayo wayudamu bacduhu ilaa bacdin in tataabaca alcamal walaa yushtarau itisaalu nayli cala aljadiidi masaladan haddaba mas'alaa halkan soo baxday aniga macdanta aan qoto weligeyba wixii aan qoto dhan ma laysugu kay dardari haddiiba nisaab shardi ahayd mise laysku dari maayo wuxuu yidhi waa yudamu waa loo dumi bacduhu macdankii qaarkii lasoo gurtay ilaa bacdin qayb kalood mar kale soo guratay waase in tataabaca alcamalu camalka shaqada iyo qoraalku hadduu xidhiidh ahaa haddaad shaqadan waday ood maanta in heshay ood berri beri dambe mid heshay ood maalin ka dambeeyana waxoogay heshay shaqadaa wixii aad ku heshay macdankaana ka heshay me goobtaas waa la ysugu kaa dari goobtaas waa iman doontaa laba shari baa la ysugu daraa marka inayna shaqadii kala gu-in cudurdaar la-aan iyo meesha wax laga gurayay isku meel inay tahay bihari waxaa shardiga ah marka in tataabaca alcamalu camalka iyo shaqadii qodistii iyo baadhistii iyo raadinta hadday isdaba socoto ina kala go-in waayo walaa yushtaratu haddii laakiin uu camalku kala go-o oo ad kan hesho kadib aad iska danaysato waa dambe aada qodato aada waxoogay kala hesho la ysugu kaa dari maayo walaa yushtarau laakiin shari maaha camalkaa xiriira itisaalu nayli helitaanku inuu isku xigxiga laakiin shari maaha adiga bishan bilowgeeda saad u qodaysay qayb heshay saa shaqada u waday bisha aakhirkeeda ad in kala heshay waa laisuu kaadarilan shaqadiinbaad ku jirtay inay helitaanku isku xigxiga shari maaha laakiin shaqadu inay socotaa shardi ah cala aljadiidi qowlka jadiidka imaam imaamu shaafici halkaa waxaad ka garatay wاlqadiimu bikhilaafihi qadiimku wuxuu leeyahay yushtarau اtisaalu nayli kamaa yushtarau tataabuc اcamal si shaqadu ha xidhiidhaanu nidhi helitaankunu isdaba socda waa haddii laakiin muddoba aad wax ka weydo shaqadi shaqo kala dhammaatay bay la mid noqonaysaa culimmada qaar ba waxay ku dareen shardiga ahaa een tilmaanay namatiga imaamu nawowi ma sheegin laakiin qaarkood ba waxay ku dareen waxaa shardi oo kale itixaadu lmacdini meesha wax laga qodayna hal meel inay tahy meeshan intaad waxoogay ka hesho meel kalena intaad qodaad waxoogay ka hesho la ysku dari maayay yidhahdeen saasayna ku xikaayoodeen madhabka raxmat ullaahi calayhim jamiican intaasi halkaa waxaad ka garatay shardi waxaa ah shaqadu inay xidhiidho wayna kala goyn waidaa qaaca alcamala shaqadii hadduu gooyo oo joojiyo qodaalkaad qodanaysay baad joojisay bicudrin laakiin cudurdaar baad ku joojisay dumma waa la ysku dari wixii cudurdaara waxaan dhicin baa laga soo qaadaa shaqadii waad waday waad joojisay haddana dib baad ka bilowday joojintii maxay ahayd baa leedahay ma duruuf baa kugu kaliftay mise da bilaash baa isaga joojisay hadday duruufi kaa joojisay garawshale waa la isugu kaa darayaa duruufta garawshahana maxaa ka mid a wuxuu ku leeyahay duruufta garowshahana waxaa ka mida waad xanuunsatay alaabtaad ku qodaysay baa kaa jabtay waad soo hagaajisanaysa shaqada waxaad ka maqlay inta alaabta soo hagaajisanaysa ama safar deg degaa ku soo gashayoo waad soo yardanaysatay intaad safarta ku maqnayd baad ka maqnaydoo markaad soo galbatayba subaxi waad kusii ka meesha adigaa yar xanuunsaday intaa iyo wixii lamida marka waxyaabaha saas oo kaleeta ah, shaqadu hadday u istaagtay qaaca alcamala bicudrin waay cudurdaar baad u joojisay haddii aad isagaba daysayoo war waan daalay kaadi waan usoo nasanaya baan baan geli ama hawl kalea iska soo qabsani markaa kadibna mar kale aad usoo noqoto shaqadii way kala go'day wey cudurdaar la'aan baynan kala go'day waxay kaloo ku daraan cudurdaarka shaqaalihii baa kaa kala cararay shaqaala dayda baad ku maqnayd shaqaalihii meesha ka shaqaynayay baa fikix kala yidhi oo shaqaalaa daydayaysay hawshun baad ku jirtaaye halkan baadan taagnayna marna alaabtiin baad usoo hagaajisanaysaan marna shaqaalun baad usoo daydayaysaan marna xanuun iyo sariirun baa kaa leexiye iyadiibuu maankaaga iyo madaxaagu jiraa shaqo socota dheh shaqadaas nin laakiin nasasho iska tegayoo fasax iska qaatay ninkaas shaqada waa kala jaray wey wailaa falaa yadumu hadduusan cudurdaar uga tegin falaa yadumu ku dari maayo alawala kan hore ila haani ka labaad lagu dari maayo haddii laakiin aad iska joojisay ood mar dambe isaga soo noqotay la isku dari maaya lagu dhihi maayo kan dambe kan hore inta lasoo qaado kan dambe lagu dari maayo laakiin kan dambe inta lasoo qaado ka hore waa lagu dari karaa waalid iyo mawluudkii bahru ahaara oo kaleeto ay masaladan leedahay ahaarada waxaa la yidhi biyaha qolateenka ka yar iyo nijaasadu hadday istaabtaan ma isnijaaseeyaan waxaan idhi oo maya haa maya hadday biyuhu kor ka yimaadaanna ma nijaasoobaan hadday nijaasadu kor kaga timaadana way nijaasoobayaan waxaan adhaqays gacantaada biy oo nijaasa haddaad biyaha geliso way nijaasoobayaan dhammaantood laakiin haddaad biyihii ku shubto gacantaadii baad daahirsan biyihina qollatayn ma dhanna waarid iyo mawruud soo ma ahayn masaladan awaalid iyo mawluud kala waayo marka hal juziya inaad fahamtaa muhima laba maal baad heshay camalkuna wuu kala go-ay bishanaad shaqaysay waxoogay shan iyo toban diinaar u dhigmaad heshay waad tagtay shaqadii waad iska joojisay bil laba bilood baad maqnayd shaqadii baa dib u bilowday shan iyo toban kanaad heshay shan iyo tobankan iyo shan iyo tobanka ta hore la qaadi maayo oo gadaal loo rari maayo laakiin ta dambe inta la qaado gadaal waa loo rari hal wax way wadaagaan hal waxna ma wadaagaan takmiilu nisaab way wadaagaan laakiin waxa la bixinaya wadaagi maayaan oo waxaynu leenahay tii hore wax zakaa kuma waajibin waayo nisaab ma dhannayn mar haddaynan nisaab dhannayn zakana aynan u waajibin waxay isu gediday maal aada leedahay oo xawl baa u bilowday bishan lacagta xolihii heshay waa maal milki ood leedahay macdin ma noqoninoo nisaabkii zakada ma gaadhin maal haddaad leedahay naqdi ah oon zakana uusan gaadhin waad iska haysan milki sow maa xoolo kalaad lahayd waa lagu dari waa masale iman doonta laakiin iyada gaarkeedu xugma waajibin ka macdin ahaan shan iyo toban kalaad heshay de labaatan dinaar bay ahaan jirtay hadda soddon dinaar bay isku noqon lahaayeen haddaad tan hore soo qaadood gadaal keento hadda inaad wada heshay bay dhigan xuunkeedu soddonkaba ka bixi bay noqon haddaad tan dambe soo qaadood xagga hore keentana tan dambuun baa nisaabkii ku gaadhay taa hore halkeedii bay joogtaa tan dambe de macdin macdin nisaab dhanna way tahay tii hore marka lagu daro iyada xaqeedaa waajibi marka farqigaa wey waxa udhexeeya shan iyo tobanka dambe waxaa ku waajibaya xaqii macdanka laga rabay qadarkii kaga aadi lahaa bixisaabihabaa laga rabaa bisababi nisaabkaan dhammaystirmoo iyadaan soo qaadnay tan kale markaan ku darnay nisaab baa dhammaystirmay hadduu wax waajibay hadda yaa macdinah intan dambuunba hadda macdin cusuba suuradaasuu rabaa inuu ku siiyo markas u gogol xaadho falaa yudamu lwalu kan hore loo dumi maayo ila aani ka dambe kan hore inta lasoo soo qaado kan damba lagu dari maayo kii hore waa sidiisii waxba kuma waajibin sidii baan waxna ugu waajibin waana maal caadi oo milki uu noqdayoo dhinaca wax ku waajibitaanka marka laga hadlo uu ka baxay macdinnimadii oo ma cusba wa yudamu ka labaad baa la dumi oo la qaadi ilal awali kan horaa lagu dari kan dambase macdan naaqisa weeye macdan ka soo horeeye macdin ka soo horreysay baa jirta isku dar nisaab bay isku dhammaystirmeen soddon maxaa ku waajibi lahaa baan dhahaynaa soddon diinaar bay isku noqdeen maxaa ku waajibi lahaa intaasaa ku waajibi lahayd shan iyo tobankan maxaa ku soo aadi lahaa nuskeed shan iyo tobankan nisbadii ku aadi lahayd baad macdanahaan uga bixin kamaa yadumu suu u dumayo ilaa maa malakahu wixii milkiye kale biayri macdini meelaan macdin ahayn fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa xataa markii hore haddaad sideed iyo toban dir dinaar la soo baxday ama sagaal iyo toban dinaar bay tii hor ahayd tan dambana hal dinaar baad heshay isku darku waa labaatan soo maa hadda hal dinaar unbaad ka zaka bixin macdinka qadarkiisi sagaal iyo tobanka kale waktigooda way tagtay nisaabkaa lagula dhammaystiray laakiin bixinta ma wadaagaan waxay yidhahdeen masaladaas waxaa la yidhi niyow masaladaa asal ma u haysaan sagaal iyo tobankii hore inaan waxba lagu lahayn markaas waxay dhaheen haa asal baan u haynaa waxaa la yidhi asalkii meel ku sheega waxay yidhaahdeen annaga xadiid baan hellay xadiidka abu daawuud iyo ibni maajah iyo bayhaqi baa wariyey waxaa laga warinayaa can dubaaca binti zubayr an miqdaad bni camrin wuxuu leeyahay miqdaad xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa meel baqici rabkhaba la yidhaahda tegey bahal bahallahan gudaka ka soo baxo jiir iyo dabangaaliya ay ku tilmaameen oo meel goda gelaya oo kolba hal diinaara soo bixin ayuu arkay waag istaagay isagana wuu galaa diinaar buu soo bixiyaa bannaanku dhigaa wuu noqdaa wuu soo bixiyaa wuu noqdaa wuu soo bixiyaa toddoba-iyo toban dinaar buu soo bixiyey oo masalada nisaabka iyo waxaan on ay u toddoba-iyo toban dinaar markuu soo bixiyo markii dambe noqday mala guduudan oo dinaar ku jiro haddana soo bixiyey markuu soo bixiye maladii guduudneyd buu istaagay intuu iska yidhi buu toddoba-iyo tobankii iyo dinaarkii dambe sideed iyo tobankii maradii intuu isku ritay baa soo qaatay anigana markaa nabigu ula yimid bay dhaheen xadiikiisa loo warinaya rasuulka ilaahi saasaa dhacday maanto anna ninkii intuu dambaysatan iyo maradii markuu soo saaray baan ka cayrsadoo soo qaatay nabigu wuxuu yihi qaada waxba lagaama rabe siddeed iyo toban weeye nabigu ula yimid qaaduu yidhi wax zakaa ka bixina ma dhihin halkaasaan ka garanay dheen horta nisaab in la shardinayo tataabuculcamal hadduu jirana ay baashu israacayso ilaa ninkan wuxuu soo saarayey tataabuculcamal buucaaye laakiin xadiidku waa daciifo laba gabdhoodoo isdharay oo qurayba iyo hooyadii oo qurayma la yidhaahdo baa labadaba majaahiila labadaasaa ka warinaya can qurayba can ummihaa qurayma mise kariima labada waa la akriyey can dubaacata binti zubayr can ilmiqdaad way xadiidka marka sanadkiisa dacfigaasaa ku jira culimmada intooda badanna taasay ku daciifiyeen laakiin wax dhaama haddii la waayeyba oo baabka wax kalaba aan weynay waase imaamu axmed iyo abu daawuud laga wari kaana abu daawuuda aqwa maa wajad yarwiihi wadaciifa xayu lam yajid waxa u xoog badan buu warin jiray hadduu waayena daciifku warin jiray sababtoo ah midkaasa aqwa min ra'yin isaga iyo imaamu axmedba ra'yiga ijtihaadaadka xadiidka daciifka ay ka jeclaayeen qaalahu ibnu manda alxafi ibnu manda baa warkaa soo guuriyay raxima llahu tacaala ciraaqi baan filaya saa inu dhihi jiray marka warka soo ururiyo labadii goor wixii la helay camalkuna kala go-ay tii hore waxba laguma laha ta dambase hadday isku gaadhaan nisaab qadarkeeda min anisaab baa lagu leeyahayo ka nisaabkaa la isugu dari waxay la mid tahay haddii aad macdan waxaan ahayn xoola ka soo hesho xoolana macdan ka soo hesho soo xoolahaaga intaad isku darto milkigaaga intay ka wada mid noqdaan hadday nisaab isku gaadhaan xawlku kuma bilaaban jir xoolo macdan baad ka soo heshay xoolana meel kalaad ka keentay xoolana rikaas baad ka keentay waad wada milkiday haddii laysku daro nisaab hadday gaadhaan inciqaadulxawli sanadkiibaa ku bilaaban lahaa qadiyada haddaba nisaab isku gaarka ah xooloo dhan baa laisku daraa labadan iyaga maxaa diidaya labadan bay isku dar bay yidhahdeen iyagaaba asalka macdan ka soo wada jeeday kan damba haddii nisaab u dhammaystirnayna qadarkiisi iyo nisbadiisii bixi intaas baabu nisaab baynu kaga tegaynaa waxaa leeyahay baabulmacdin wa fi rikaazi wixii ummado hore ay aaseen ay duugeenna oo bakaaree la helana alkhumusu shan meelood meel baad bixin oo yusrafu lagu bixinayo masrifa zakaati zakada meesha lagu bixiyo cala almashhuuri sida raajixa aadka u xoog badana aqwaasha imaamu shaafici raximah llahu tacaala rikaaska khumus in laga qaadayo waa naska nabiga xadiidka abi hureyre ee saxiixaynka wa fi rikaazi alkhumusu rikaaska khumus baa laga rabaa rikaaskana waxaynu nidhi waa wax aasna oo laga soo qoday weeyo aadamaa meesha geliyey sidii ilaahay ugu abuuray maaha aadamaa meesha ku aasay xaggee lagu bixin masrafu zakaad baa lagu bixinaya inama sadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiini baa la siinaya mashhuurka muqaabilkiisa qowlka daciifka wuxuu leeyahay maya masrafuhu masrafu lfayi weeye sababtoo ah faygu shabahaa bay dhaheen laba labada waa ka shabahaa sida lagu helay waa ka shabahaa qadarka waajibayana waa ka shabahaa amaa qadarka khumus baa waajibo waa nas amaa sida lagu helay wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin soo lama dhihin kan babakaarun baa laga soo qoday ummado horaa lahaan jiray famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin waa yidhahdeen farda iyo awr midna alay dad horaan iskalahaan jiray xoolo gaala lahaan jireen oo lagu soo helin weerar iyo dagaal iyo jihaad midna aan lagu soo qaadin xukunkeedu waa fay bay yidhaahdeen walidaalika fayga ilaahay muxuu yidhi wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin walaakin allah yastadul calaa man yashaau marka la yidhi faygana khumus baa ka waajiba wifaaqan iyo nasan wahuwa laa sharطuhu shardigiisana annisaabu weeye nisaab inuu gaaro aciifka sideed iyo tobankiibaa lagama qaadine labaatan haddii gaadhun baa laga qaadi lahaa bay yidhahdeen wanaqdu lacagtii iyo wanaqdu lacag inuu yahay baa cala lmadhabi madhabka inuu nisaab gaara waa shardi naqdiya lacag inuu yahayna waa shardi markaasay ka waajibaysaa hadduusan naqdiya lacag ahayno oo silsalado dahabiyo wax lamida uu yahay axkaamtii silsiladaha dahabkaa ah la siinaya lalxawl sanad inuu soo wareega shari maahano mar hadda nabigu uu yidhi wafi rikaasi khumus ijmaacuna waa saasay yidhahdeen wahuwa rikaasku almawjuudu waa mid jooga aljaahiliyu jaahiliyadii hor iyo wakti gaalo loo tiiriyey waay jaahiliyadu ti islaamka ka horreysaa salaana ahaato laakiin waxaa la xukuma hadday muslimiintu waddan gaalo ay lahayd yimaadaan oy bakaaro dahabiya ku arkaan lacaga mawjuuduljaahilibagaalonin ama gaalo aan maalkoodu macsuum ahayn wadankoodoon wadan muslin ahayn oosan muslin lahayn bakaaro laga helay weey oo lacaga ku jiraan fain wujida haddii la helo marka islaamiyun mid islaamia wadan muslin ama astaan muslin lebaa la helay xoola aasan oo bakaaran oo bad oo fadhiyaan u dhacnay ama bakaar baabaad meeshan ka soo heshay lacag iyo dahab wadanku waa wadan muslin muslimiin baana soo kala dhexlay o ama astaantii muslimiintii horaa ku taallo magacyadii muslimiinta u gaarka ahaa iyo astaamihii muslimiintu ay lahaayeenoo bil iyo hadday lahaayeen iyo baa ku taalla oo culima haddii la garto maaliku ninkii lahaana la garto falahu ninkii baa iska meel baynu qodnay xolaynu u tagnay ninkii lahaa baynu garannay aqoonsi iyo magaciisi iyo waxa meesha ku jira falahu nin baa iska leh waajibo waa nas amaa sida lagu helay wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaabin soo lama dhihin kanba bakaarun baa laga soo qoday ummado horaa lahaan jiray famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin waa yidhahdeen farda iyo awr midna iyo ciidan iyo dagaal laguma soo qabanin gaalo iyo dad horaana sida qaalibka aan ahaan jiray xoolo gaalaan ahaan jireen oo lagu soo helin weerar iyo dagaal iyo jihaad midna aan lagu soo qaadin xukunkeedu waa fay bay yidhaahdeen walidaalika fayga ilaahay muxuu yidhi wamaa afaa calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin walaakin allaha yusarun cala man yashaa marka la yidhi faydana khumus baa ka waajiba wifaaqan iyo nasan wahuwa wa shardigiisana annisaabu weeye nisaab inuu gaaro qisadii aan sheegayna hadda abu daawud iyo daciifka ahaydna iyadana mar labaad u daliisho sideed iyo tobankiiba lagama qaadine labaatan haddii gaadhun baa laga qaadi lahaa bay yidhahdeen wanaqdu lacagtii iyo wanaqdu lacag inuu yahay baa cala lmadhabi madhabka inuu nisaab gaara waa shardi naqdiya lacag inuu yahayna waa shardi markaasay ka waajibaysaa hadduusan naqdiya lacag ahaynoo uu silsilado dahabiyo wax lamida uu yahay axkaamtii silsiladaha dahabkaa ah la siinaya lalxawlu sanad inuu soo wareega shardi maahano mar hadda nabigu uu yidhi wafi rikaazi alkhumus ijmaacuna waa saasay yidhahdeen wahuwa rikaasku almawjuudu waa mid jooga aljaahiliyu jaahiliyadii hor iyo wakti gaalo loo tiiriyey waay jaahiliyadu ti islaamka ka horreysa asalaan ha ahaato laakiin waxaa la xukuma hadday muslimiintu wadan gaalo ay lahayd yimaadaan oy bakaaro dahabiya ku arkaan lacaga mawjuuduuljaahili bay la mid tahay aduu meel ay gaalo lahayd gaalo horoo dhammaatay ama gaalo aan la aqoonin ama gaalo aan maalkoodu macsuum ahayn wadankoodon wadan muslin ahayn oosan muslin lahayn bakaaro laga helay weeyo lacaga ku jiraan fain wujida haddii la helo marka islaamiyun mid islaamia wadan muslin ama astaan muslin la helay xoola aasan oo bakaaran oo bad oo fadhiyaan u dhacnay ama bakaar baabaad meeshan ka soo hesheen lacag iyo dahab wadanku waa wadan muslim muslimiin baana soo kala dhaxlay o ama astaantii muslimiintii horaa ku taallo magacyadii muslimiinta u gaarka ahaa iyo astaamihii muslimiintu ay lahaayeenoo bil iyo hadday lahaayeen iyo baa ku taalla oo culima haddii la garto maaliku ninkii lahaana la garto falahu ninkii baa iska leh meel baynu qodnay xooraynu u tagnay ninkii lahaa baynu garannay aqoonsi iyo magaciisi iyo gartaiyo meesha ku jira falahu nin baa iska leh xoolo baadiya oo muslin ood meel ka heshay waayo ninka ama ha noolaado ama ha dhinto hadduu dhintayna dadkii dhexalkiisa laha iyo ahalkiisaa la siin xoolahaas oo xoola muslinoo sidii baadidii baadiyaha laga helay ee ciddii lahaydna la gartay bay qaadan xukunkeeda wailaa faluqaatun haddii la garan waayana faluqaatun baadi la helay way xukun baadi bay noqon baadi haddii la helo waa la yaahdiyaa hadduu wax yar yahay iyo ma wax badan baa iyo ha la naadiye iyo sanad baa la naadin meelaha laga naadin kadib baa la milkiyi ninkii lahaa hadduu yimaado soo sheegtana dib baad u celin axkaamu luqata inoogu iman doontaa insha allahu tacaala axkaamu luqad aan siinaynaa xoola mus hadday noqoto sababtoo ah muslin maal uu leeyahay helitaan laguma yeesho imaa axkaamu luqata inuu qaato wa imaa axkaam dadka xoolo la garanayo dadkii rahaa la siiyo wey laakiin xoolo muslin baadaa iyo bilaashkaa iyo mujaradul istiilaa qabsasho la qabsaday laguma milkihi kara xoolo muslim wakadaa in lam yuclam haddaan la ogaaninna waa lamid min ayi darbayna labada qaybood midkii huwa isagu yahay haddaan baashan helay oo aan garan weyna meeshan ma gaalay ah caro gaalay ahayd mise caro muslim bay ahaydna luqata iyo baadi baan dhahaynaa takliiban lixukmi islaami xukm muslim iyo gaal bay udhaxaysay wax kastoo taraduda bayna alkufri walislaam sida aalibkaa baari axkaam islaam baa la siiya soo ma arag ilmaha yarka aabihii gaal iyo muslim hadday noqdaan axkaam lmuslim walkufaari kee la siin axkaam lmuslim taqriiban lilislaam oo maxaasaa u dhahdeen xadiid baa wuxuu ahaa alislaamu yaclu walaa yucla calayh islaamku wuu sarreeyaa lagama sara maro xoolahan muslim iyo gaal inay noqdaan waa boqonton konton fifty fifty waay gaalka haddaad sara mariso de gaalkiibaad horreysay xukunkii haalibkaa siisay alahi mid haddaad haalib siinayso islaamnimada qiimo iyo miise tarjiixa rajexda lehe muslimnimada si alislaamu yaclu walaa yuclaa calayhi si saa darteed waa la naadin weeye luqada xukunkeed baa la siinaya wainamaa ymlikuhu lwaajidu wainaa ymlikuhu waxaa yeesha xoolahaas rikaaska alwaajidu ninka helay baa yeesha xoolaha ninkii helay ee bakaarta qotay ee godkan ka dul dhacay baa iskale wa talzamuhu wax ku waajibta azakaatu zakaa ku waajibta idaa wajadahu hadduu ka helo weeye fii mawaatin meel cidlo oon cidi lahayn dhul bannaan oon cidi lahayn hadduu ka helo ama hadhow baadihaan ha u yaahdiyo ama rikaasaan ha u qaatee isagaa yeelanaya aw milkin milki axyaahu uu nooleeyey ama dhul cidlaa oo isagu intuu nooleeyey sidaa uu ku milkiyey hadduu ka helo xoolaha aada heshay waxaad yeelataa laba jeer shardi kalaa ku xiran kow waa inaad ka hesha meel cidlo ah oon cidi lahayn dhulaan cidi lahayn daaqsintaad ka heshay ama kamaadan heline dhul cidlo ahaa oo adugu aada noolaysay oo adugu aada yeelatay oo markaad guriga qodaysay ee taragtada gelinaysay ama beerta qodanaysay ama ceelka qodanaysay baad bakaar xooloo fadhi hadduu dhacday dhulka markaad yeelatay baadna heshay fainwatuhelo fii masjidin masaajid baa laga dhexelay masaajidkii baan duminay waan dhisnaa nidhi qodaalkaan tigdigdigi ka siinayba bakaar fadhidaan dul fadhiisannay qab aw shaaricin ama jidkaa laga helay jidkii guud ee la qodayey baa wax laga duldhacay cid gaara ma leh faluqaatun baadi weeye cala lmadhabi madhabku wuxuu qabaa baadi weeye waayo masjidkuna gaar waxuma yeelan karo jidkuna waxma yeesho xoolaha dad kalunbay kaga dhumeene hala naadiyo aw fii milki shaksin ama nin kale dhulkii baad ka heshay nin baad dhul dhisaysay ama waad ka kiraysatay dhulka ama waad ka iibsatay dhulkii markaad qodayba waxaa bakaar fadhidaad ugu tagtay falishasi qofkiibaa iska leh in iddacaaw hadduu sheegto markii la yidhah war arrintaasaa jirta war anaa xoolaha lahaa oo gashaad hadduu yidhaahdo isagaa la siin wailaa hadduunan sheegan waran ma garanayuu yidhi dhulkii waxaa tihi wareedhe dhulkii aan kaa gatay ama niyaho aan kaa kiraystay waxaan aan ku helay wuxuu yidhi anigu melihi allah yaa lamana gashanin xoolahaas faliman malaka minhu qofku isagu ka yeeshay ninkaa adiga kaa aad ka gadatay ama dhulka lahaa ninkuu dhulka ka soo jeeda kasoo galay baa la raadin adi dhulka xagee kaa soo galay hebel baan ka gatay hebel raadiyaa la dhihi ilaa ninkii ka horreeye baan dhulkan lahay oo laga yaabaa inuu ku aastay wahaakadaa saasaa lagu wadi kiina hadduu yidhahdaan umadihi adna xaggee kaa soo galay baa la dhihi xataa yantahiya ilaa uu gaadho ilal muxiyi ninkii horreeye dhulkan milkiya nooleeyey ilaa ninkii nooleeyey haddii la garan waayana dhulaan la garanayni wax laga helay uu la mid noqon markaas ayb intaas waa dadaan nina hunguri weynayn nina horar ahayn nin walbana wax xaqdarro oosan lahayn inuu soo galay iska riixaya waay nin dahab soo helay nin dhulkii dahab baan ka helay waan anigu melihi allahi alla weeye dad waraco xalaal miranaya waay haddii meeshii horar yimaado minhaaj lama horordas laguma dhin hadda ka hor walow tanaasacahu hadday ku murmaan baayicu nin dhul iibsaday baayicu nin dhulka iibiyey iyo mushtari ninka iibsaday dhulkaan iibsatay baa tiri dhulka anaa iibsaday xoolahana anaa iskale may anaad iga iibiso adugu baad ugu timide anaa kaga tegay uu ku yidhi jiq aw mukrin ninkii kireeyey iyo wa kiraystay ama dhulkii kirada ahaa ninkii gacanta ku hayey kiraystay baa wuxuu yidhi anaa iskale kii kalena wuxuu yidhi may dhulkaad kiraysatay hoostiisa maadan lahayn wariga keen aw muciilin wa ama nin tobal caaro bixiyey iyo ninkii caariyeystay kiraduna lacag baad ku kiraysatay tabcaarana maashaan ku ihi beertan beertan iska tabcaan ku wixii laga helay baa waxaan ku ihi beerta korkeeda tabcaan ku ihi dee waxaan anaa iskale hadduu koosiisa anaa iskale adeer dhulkoodii caariyeyse isagiyo waxaan ka helaba anaa iskale isaga tag baa tiri meesha tii hore suuradii hore dad wax xaqi kale amuu ku soo galaa iska ilaalinaya ahayd tanna qolyihiis xagxaganaya wey sudiqa waa loo rumayn dulyadi ninka hadba dhulka gacanta ku haya biyamiinihi dhaarna uu ku dari wey labada nin midna castaan iyo daliil gaara ma haysto kownuhu gacanta ku hayo gacantu awood gaaray leedahay dhulkan maamulkiisa wax ka saarkiisa iyo maamuldiisa ka shaqayntiisa nin kana iska lahaa laba shay hadday xaq u sinaadaan qof midna wixii gacanta ku hayo gacan ku hayaha la hormariyaa laakiin biyamiinihi waa la dhaarin dhaarbaa xagaf loogu siin ka kalaaba markhaati keensada dee isagaa markhaati qaadan laakiin way isu waayeen markhaati midna ninkii gacanta ku hayay gacan kuhayntaasaa mudnaan gaara siin laakiin wuxuu ku kabi hal dhaaruu ku kabi dhaartii iyo gacan kuhayntii baa laba markhaati looga dhigi isagaa la siin inta nin wuxuu helay dhulkanba wuxuu ka tabcayay uu ka qaalisan yahay miyaa kitaab baa la yaraa udaah xagaf buu kaga siin markaas wallahu almustacaan intaasi zakaatu lmacdini warikaazi waay faslun waa zakaatu tijaara ganacsigeennii iyo zakadiisii iyo xisaabihii lacagihii kala goyntii iyo isku darkii baynu bilaabaynaa hal qayb baynu soo markaan lacag ka dhigno baynu soo maray boqolkiiba laba iyo barlaakiin xoolihii ganacsiga looga zakayn iyo xilliga waxu bilaaban baynuaaa ganacsiga iyo tijaaradu xaqiiqada tijaaradu sideedaba waa wax la kala bedelanayo la isweydaarsanayo lacagana waa la isweydaarsan karaa sarf baa la yidhahda baabu sarfi baa la yidhahda lacaga marka laisku gadayo culimmada muslimiintii hore lacagaha ka ganacsigooda way diidi jireen ad bayna uga digi jireen waxayna dhihi jireen lacagtan sarifka sharcigu wuxuu u adkeeyey xikmad baa ku jirta sarifka shuruud aad baa loo sameeyeyo milan bimilin yadan oo doolarkii doolar intii in leeg haddaan ku sarifanayo maxay faa'iidadan uga ganacsan tahay doolar baa sarifaysaa doolar baa ku sarifaysaa boqolku waa inay boqol lagu sarifaa gacanta kahona waa in la yidhahda oo boqolkiisu hadduu wato boqolkaygina wato iska bedelashadu soo hawl iyo gacmadanisun maaha waxay yidhahdeen xikmad baa ka dambaysa lacagtu hadday sida badeecadda noqoto wax la kala iibsado way qiimo jabtaa sida badeecaddu u qiimo jabto lacagtu markay qiimo jabtana sicir barar baa bilowda xilligay aan sa culama muslimiintu saa ka hadlayaan waa hadda waxaan ku jirnaa islaamka qarnigii shan iyo tobnaad waa qarnigii lixaad iyo qarnigii shanaad iyo qarnigii toddobaad wey toddoba sideed qarni laga joogo boqoloo sano bay masalada ka hadlayeen waxay leeyihiin lacagaha sharcigu wuxuu sarifka waa ganacsi lacageed lacag lacag lagu gada shuruud adag loogu xiray oo faa'iida la'aan looga dhigay oo ribo iyo xaaraan qoorta loogu geliyey mujtamaca dhaqaaluhu inuu deganaado lacagtuna qiimo iyo quwa shiraa iyo awood iibsi ay yeelato baa waxaa ku xiran lacagtu inayna badeecad la kala ganacsado la kala iibsada noqon bay ku xihanta maalinkay lacagtu badeecad sida dharka iyo beriiska iyo raashinka iyo sonkorta noqoto sidoodaasay rakhiis wax jaban noqon kadibna uqaaliyoobi markii lacagtii suuq sarifka ganacsiga sicir bararkii wakaa jawaab lacagtii intaad ku qaaday ku qadeynayso gaari dabar ku qaaday tegi doontaa meelaha qaarkoodna way gaadhay baa lagu yidhi boorsaa lagu qaadaa lacagta makhaayad kaga qadeynayso farabadnideeda de halkaasay wada tegi doonaan sicir bararku baabka haddaba baabu sarfi baa lacag lacag marka lagu gadayo nooc labaadoo tijaarada ah jiro caruud bicarud badeecad badeecad lagu gadayo xoolo xoolo lagu gadanayo dhar dhar lagu gadanayo raashin raashin lagu gadanayo taana shareicadu waxay aada u adkaysay ka asaasiga ee raashinka raashin lagu gada baabu ribay gelisay isagana si loo xakameeyo quudka asaasiga qiimihiisa iyo jiritaankiisa waxa kale waa la fasaxay dhar ku gado loo loo ku gado loo geel ku gado ari geel ku gado dhul dhul ku gado gaari gaari ku gado guri guri ku gado waa tijaara baabu tijaara wey nooca saddexaad ee tijaarada ugu badan waa waa badeecadiiya lacag in la ysku gado iyadana waa la fasaxay haddaba ganacsiga tijaaradan laga hadlahayo sarfigii baad ka reebi tijaaradan baabkeenna aynu ka hadlayno waa lacag iyo badeecad la isa siinayo badeecad lagu gadayo nin baadan lacag raadinin waxaan alaabbuu soo qaataa alaabbuu kusiiyaa hadda inagu tijaarada noocaas suuqeena soo kama jirto hal mid baan idiin sheegay laakiin tijaara idinu aqoonin nin maali maali ma taqaanaa muxuu gadaa muxuu kala iibsadaa xaafaduhu qayl waa loogu bedelayaa caag siin caag qaadan dhanaad siinaysa caawku siinaya badeecad badeecad noo waa nooc tijaarada ka mido waa tijaara lacag badeecad iyo iyo badeecad badeecad lagu gadayo shartu zakaati tijaarati tijaaradiiyo ganacsiga zakadeeda waxaa uu sharxaabu sanad inuu ka soo wareego xilligaa tijaarada bilowday wanisaabu qadar xilli sanadku dhammaado iyadoo maynayo ku la qiimaynayo bi aakhiri lxawli sanadka akhirkiisa markaad bilaabaysaan hadaad ku bilowdo sanadkii waa ku bilowdo markuu sanadku dhammaado bilowgu nisaab sharti maaha lacagta iyo xoolaha nool iyo waxay waa markaad nisaab ku sanadku markuu dhamaamaysa ka ma haysid iska soco sanad cusub baadana ku bilaaban xilligaa xilligiisa kala lagu dhimo muctabaran iyadoo la qiimayo bi aakhiri wafii qowlin qowl imaamu shaafici laga wariy laba dhinacba xawla bilowgi iyo dhabkiisa waa shardi wuxuu ihi lianna alawala waqtu linciqaadi waathaani waqtu lintihaai wa qiyaasan calaa saa'iri اlamwaali amwaasha kaleba sida loogu shardiyo ee xawlka loo shardinayo xawlku inuu nisaab ugu bilowdo qiyaasan caley noqoto midda kale labada daraf muhimadoodu midna waa xilliguu bilaabanayay midna waa xilliguu dhammaanayay taa muxuu ku leeyahay sanadka dhexdiisa hadday isbedesho dhib ma laha lacagta hoos bay u kor bay u yaraatay way badatay kasoo qaad male bilowdu hadday marna badato marna yaraato ay aakhirka yaraato hadday dhexda ka badatay waraadhihi maayo wa fii qawlin qowl kale wuxuu leeyihi bijamiicihi sanadkao dhan kalmawaashi sida sanadkao dhan waa inayna nisaab hoos uga dhicin hadday dhacdo xawlkii waa burayaa markgaadhu buu bilaabaya way u dhacday waa buraya way bilaabay xoolaha nool haddaa afartan ari leedahay oo sanadkii shan kaa dhimato soddon soo an kalaa ku dhalatay xawlkii sanadkaa bilaabanaya markay sideed bilood marayso bay toban dhimatay soddon alxawli haddana labaatan maalay ku dhima noqotay alxawli xoolaha nool saas waay tanna waa saasuu leeyay tijaaradana kalmawaashi tamaaman ka dhig bidaayatan wa nihaayatan wa wasata facala ladari qowlka raaxa oo awalka inaan eh, nisaab shardi ahayn low rudda haddii la celiyo ila naqdi lacagtii kaashka ahayd ee badaacadii ka soo jeeday fii khilaala alxawli sanad wao duuna nisaabi nisaabna uu ka yar yahay washtaraa bihi uu ku gata silcata badeecad falaa sida raajixa annahu yanqaticu alxawl sanadkii waa baraya wuxuu leeyahay badeecad badeecad lagu gaday tijaaro ha noqoto laakiin ganacsi waxaa asal u ah lacag kaasha asalka ganacsi lacag kaasha oo badeecad la geliyey wey haddaad lacagtii kaashka hayd dhulal gelisay oo dhar gelisay oo raashin gelisay oo wax kala gelisay waxaan idhi sanad baa bilowday tijaaro ah sakaatu tijaara xawlkeedii baa maalinkaad gelisay bilowday sanadka dhexdiisa markaad marayso markaad sanadka dhexdiisa marayso baa wixii o dhan xaashtay aad caddaysatay waxaad ku jirtay dhar suuqii dharkaa kugu xumaaday dukaamadii dharkao dhan baad xaraashtoo waad caddaysatay lacagtii kaash bay kugu soo noqotay ganacsina waad ku jirtay dib baadna u kaash garaysata wixii oo dhan lacagtaa haddayna nisaab dhannayn baa waxaad tidhi waan bedelan ganacsigo raashin baan u guuri xoolihii baad raashin ku shubtay ma sanadkii horaa kuu socon mise mid cusub baa bilaaban wuxuu leey mid cusub baa bilaaban sababtoo ah lacag bay ahayd tijaaraan gelinay baan ka baxnay tijaaradiio dib baan u lacagaynay habkiiaan ka dhaqaaqnay baan dib ugu soo laabanay xawlkiina waa buri kadib baan raashin kala gashay sanadka cusub oo tijaara bilaabay suuradaasuu rabaa inuu ku siiyo facaladari qowlka raajixa low ruddu haddii la celiyaa badeecadii ila naqdi lacagtii kaashka ahayd fii khilaali xawli sanadka dhexdiisa wahuwa duuna nisaabi nisaabna waa ka yaryahay washtaraa bihi wuxuu ku gatay silcatan buu ku gatay badeecad cusub falasaxu sida raajixa annahu yanqaticu lxawlu waa go-aya muqaabilka asaxoo qawligu xoog badanna wuxuu leeyahay laa yanqaicu ma go-ayo haddii aad badeecaddan badeecad kale ku bedelan lahayd oo dukaamada dharka iyagoo sidoodaa dukaamo raashina ku wareejin waana lacag ba arag sanadku miyuu dhammaan lahaa halkiibuu kasii socon lahaa lacag baan u bedelay kan baan u bedelay isla meeshii buri jugshu oo taqaanisi waa isla meeshii aakhirka lacagta dhexdu baad soo martae badeecad kale baad uga wareegtay badeecad badeecad lagu bedelay xawlka ma soo afjarto badeecad lacag loo bedelayna xawlka ma soo afjaraysuu leeyahy muqaabilku saasuu leeyahay waayo tanna waa kala bedelasho tanna waa kala bedelasho wa kilaahumaa min atijaarati labadana ganacsi ay ka mid yihiin wa yubtadaw waa la bilaabayaa xawluhaa tan dambe sanadkeenana min shiraa'ihaa maalinkaad gadatay ayib cala ladhari asax haddaan qaadan wariraana tii hore sanadkeedii dhammaan tan dambeed gadatay baa sanad bilaaban goormuu sanadkeedu ka bilaaban laba mid weeye lacagtu hadday nisaab dhannaynna keedii horey ku socon lacagtu haddayna nisaab dhannaynna marka gadatay ka bilaaban oo yubtadow waa la bilaabayaa xawluhaa sanadkeeda bishiraayihaa maalinka la iibsaday walow tama alxawl sanadkii ha dhammaystirmo intaa masalada intaa hore waay masale cusub ay marka walow tama alxawdu wa qiimat alcardi duuna nisaabi falyasax anahu yubtadau xawlu wayabtul awal walow tama alxawlu sanadkii ganacsigu hadduu kuu dhammaystirmo baarka ganacsiga bilowday ee dukaanka furtay ee xawlka kuu bilowday sanadku baa bishii bishiiiyo maalinkeedii kalaa la gaaray wa qiimatu alcardi badeecadda qiimaheeduna duuna nisaabi qadarkay xoole ku sekageli jireen ma dhanna waynu xisaabnay an garam wax ah gooya dhanna xoolahaaga dhanba sanadkaad soo bilowday tobaneeyo kun baad ku bilowday oo shilin sanadkii aad baad u faa'iiday sanadka akhirkiisii lacagtaadii boqol kun oo shilin bay noqotay falasaxu sida raajixa annahu yabtadi waxaa bilaabaya xawlun sanad cusub wayabtulu lawalu kii horena waayo sanad baa dhammaaday sakana laguma yeelan ka bax sanadkaa baalka xidh waay mid cusub baad bilaabi boqol kun oo shilin ila saka kama waajibtee saas maa sideetan iyo shan garaam wey saynu niri sideetan iyo shanta garaam saddex kun iyo shan boqol ilaa afar kun iyo waxoogay jooga afar kun afar kun iyo saddex boqol baan ku ogaa kasoo qaad afar kun sideetan iyo shan garaam afar kun oo shilin ku dhufo sideetan afar ku dhuf waa imise laba boqol iyo afartan sooma boqol iyo laba boqol waa horaa la dhaafay markadii sideetan garaam oo min afar kuna waa imise laba boqol iyo afartan miya saddex boqol iyo labaatan saddex boqol iyo labaatan kun bay sii maraysaa marka boqol kun iyo laba boqol kun iyo shantiina weli maana xisaabin shantiina waa labaatan saddex boqol iyo afartan bay tagtay markiisi afar kun la xisaabo saasaad u xisaabaysaa inta zakada inta ku gelayso wayasiiru ayib masale kalaa soo baxday iyadana oo noqotay in laga hadlo alaabta ganacsiga kayd bay gashaa alaabtan ganacsiga kaydna way gashaa dhulkan inaad ka ganacsato sooma dhici karto ood soo gado ood sii gado dhul intaad gadato inaadan ganacsiba ugu talagelina iska hayso oo kayd isaga dhigatana waa dhici kartaa guryuhu ganacsi bay galaan dabaqyaad dhistay dukaanmaad dhistay waad sii iibisay waa ganacsi waad iska daysatayo aad kira ka qaadatid oo iska degtid ama masaakiinta iska dejisid baa tiri gurigu waa gurigii shalayna ganacsi buu ahaa maantana waa mil haysasho gawaalidan yaryarka ah iyo basaskan iyo tareelayowgan macrad weyn baa kuu furnaayo waad sii iibin jirtay subaxa dambaa waxaad go'aansatay beecaba inaad joojisood ku tagsiilayso ama basaska ku shaqaysato aad ka badayso soo ma dhici karto kay xoolo la haystay xoolo ganacsi badeecaddani beecna waa beecin iyo ganacsina waa noqon kartaa meel dhigashona way noqon kartaa maxaa kala saaraya hadday meel dhigasho noqoto iyada zake laguma laha guryahan la kireeyo zake laguma laha hoteel baad dhistay waa la kireeyaa dukaamaad kiraysay falaadyaad kiraysay iyaga zake laguma laha ganacsiuma yaallaan waxa ka soo baxay wixii dhigmaa zake lagu yeelanaya hadduu gaadho tagsiyaa shaqaynaya dee waa la kareeyaaye iyaga lagama ganacsado lama bedbedelo iyaga laguma laha basaskaa laguma laha tareelayaasha laguma laha waxay soo saaraan baa lagu yeeshaa masaladaa wuu ka hadli doonaa haddaba alaabtan iyo badeecaddan haysina way noqon kartaa la intifaacsanayo ganacsi la iibinayo tijaarad curudu tijaarana way noqon kartaa maxaa kala saaraya gurigu waa gurigii gaarigu waa gaarigii dhulku waa dhulkii waxa kala saaraya dhegaysa marka wayasiiru wuxuu noqonayaayoo isu bedelayaa cardu tijaarati badeecadii ganacsiga ahayd kayd iyo dhibashay isu bedelaysaa biniyatihaa inaad kayd niyooto bas shalayna aadka iyo niyada iibsiga ganacsiga lahaa maantana hadaad go-aansato ood meel ooya kayd bay ii noqon quniyay bedeli tijaarabay ka bixi niyadaas saamayn leh inama alacmaalu binniyaati wa inamaa likulli mriin maa dhawaadha marka halkaasaa miisaan noqday wainamaa yasiiru lcardu waxaa kaloo noqota isu bedeshaa isu bedeshaa idaa qarada niyatuha niyada tijaaradu kasbihi markaad kasbanaysay bimucaadati wax ku bedelasho ka iyo wixii lamida ah. alaabtanna guryihii aad iska haysatay ead iska intifacsanaysay iyo gawaaridii kuu safnayd badeecadda ganacsi bedeli kartaa laba arrimood niyatu tijaara inaad la timaado intuu isagii weli yahay tijaaradu badmaayo waa isbedel gawaaridii niyooteed go-aansata maanta xariiqdo eelahay ganacsi baan u bedeli eed gaddo markaasuu tijaaro noqon marka tijaaro wuxuu ku noqdaa laba arrimood iibin aad wax ku bedelato bilaash ku bixin maaha haddaad hibo u bixiso dee tijaaro maaha hibo waayo tijaara wax kala bedelasho waayo wakada albaharu haddaad meher u bixisana waa mucaawada wey waxbaad ku bedelatay iyo waciwadu khulci khulci gabadhii madax furasho hadday u samayso waa tijaara filasaxi sida raajixa labadaa mucaawado weeye laakiin mucaawadada iyo bedelaashada laba nooco waxay dhahan mucaawada maxda iyo hayra maxda bay kala tahay maane waxa iibsi waay laa bilhibati hibo iyo hadiyad haddaad u bixiso ilaa an takuuna bishari hawaabi hibada iyo hadiyadda la bixiyo inaga soomaalida mid aan naqaanaa jirta laakiin ayna saa u aqoonin hiba bishari hawaab iyo hiba biduuni shari hawaab bay leedahay shariicadeenna iyo luqada culummadeenna iyo fiqhigeenna qof hadiyadku siinaya laakiin shardi ay tahay inaad siiso wax siiso iyo qof hadiyadku siiyey oo shardi inaad wax siiso hiba maxdaa la yidhaahdaa iyo hibatu hawaabin innagu waa naqaanaa hibatu hawaabka lakiin hibatu hawaab ma naqaana sikala naqaana waa qaaraanka hibatu hawaabkeena ka qaaraanka wey qaaraanko noocyo badana nooc kaalaa la yidhahdaa ninku markuu guursado baa la siiya qaalin ama neef xoolaa lagu kaali kaaladu waa kaalmayntii xaqa xeera maalinkuu isna guursado qaalintiibuu kugu leehay iyadoo la reer magaaleeyey oo la hermariyey baa ayuuti iyo sholongo loo bedelay iyo hagbaddu hagbaddu hadda xoolaha aan ku siinayno hadda waa siisma berri waan kala dhiman karraa soo maa laakiin shardi baa ku xidhan soo maa adna hadda inaad haysiinayso qaaraanka tolku markaan anigu qaaraanka bixi wax ku daro adna hadda qaaraanka in laysiiye weeye sooma waa systamka hadda ay ku yimaadaan waxaa la yidhahda islamic insurancesku systamkay ku yimaadaan saas waaye waxaa la islamic insurance ama caymiska islaamiga systamkay ku yimaadaan waa kan iyadoo systamka loo dhigayna way jirtaayo sanduuqa shaqaalaha wey hay-adaha dadka ka shaqeeya waxaa laga jaree sanduuqa ama atamiinu tacaawuni la yihahda iskaashatooyinka waxaasoo dhan waxay ka soo wada jeedaan asal ahaan hibat thawaab nin wax ku siinaya sida shardiata inaad siiso wax wada cun baad leedihiin wey marka taasi waa mucaawado wey mucaawado wey maxda ma aha sadaqaa ku dhex jirta xataa qubuuraha loo samaysaa iskaashatada qubuuraha iskaashatada sida iskaashatooyinka way banaan tahay asalku ganacsi maahe inteenan nin walba duruuftan way soo mari nin walbana keligii markay qabsato iskama dhicin karo laakiin haddaan isu tagno duruufta baa iska dhici karnaa saan isugu tagnaa sanduuq samaysan bil walbana waxbaynu ku ridan ama sanad walba waxbaynu ku ridan kadii wax qabsado baa caawin inta qof baan weligiiba wax qabsanaynin oo waxba qaadanin dee haddaan isaga weligii wax qabsanin shuruuddaa lagu dari walaalihiibuu ku sadaqeeya hadduu dhinto walaalihi sadaqaysan hadduu waddanka ka guuro walaalihii buu ku sadaqaysan dhinacna sadaqaad ka niyoonaysaa walaalaha inaad wax ka caawiso dhinacna muntafic baa tahayoo laftaadu manfacay kuu soo jiidaysaa saa darteed ba waxaa lagu leeyahay mucaawada waxbaa khaalisa saafiya maaha baabkii waa farcamayoo innagana ayuutiya shalabu galay hay-adaha iyo dowladaha iyo shirkadaha iyo shaqalahana iskaashatooyinku la galay iyo communitiyada suuqyadiina hadda islaamiga insurance iyo caymis islaamiya isagoo magac la yidhaahdo buu galay waxoogay khuruuqa laga baxbaxayoo badan way jiraan laakiin asalka waxaasoo dhan baabu hibati thawaabi waaye hiba bisharti thawaab tii la dhihi jiray waaye marka labadaba waa la ogol yahay qardan jara manfacatan maaha masaladaas marka inaas waafajaan baan idinka rabaa alqardu aladii jara manfacatan lama ogola iyo hibatu thawab mujarad nafcana waa laogolyahay istinaa furuuqda udhaxaysa baa waxyaabahan iyo qardu jar manfacatanta udhaxaysa alaa kulli xaal waa baab way jiidatay xagee igeliya baabul ma joogin baabul buyuucan aan joogin iyo walixtiraabi xaala soo gurasho iyo walistiiraadi bicay istirdaadi bicaybin ceeb lagu soo celiyey wuxuu ku leeyahay geedo xaaba laga soo gurtay iyo hibo la bixiyey iyo alaab aad iibisay oo ceeb lagugu saiy waxaa tijaaro maaha markaad xaoo gurato tijaaro maaha dee mawaaqad cidiba lahayn baa bilaa ciwad baad soo guratay istirdaadna oo laguu soo celiyey waa ibaalu baycine inshaau baycin iyo tijaaratin waay laakiin hadaad ciwadin niyadaada ganacsi waxaagina wax kala ood ku badalato haadihi hiya tijaarada rugni bay leedahay alaabtiina tijaaro ka baxdaa haddaad go-aansato inaad tijaarada iyo ganacsiga joojiso ood iska lahaato iska lahaanshahaas hadduu lacag yahayn waxbaa lagaa rabaa iyo xoolaliyo haddii wax kaloo la intifaacsan yahay waba lagama rabo ayib waydaa faalow hadduu milkiyo kadib badeecadii iyo lacagtii xidhiidka ka dhexeeyey sida loo xisaaba laga hadlayaa waydaa malakahu cardi iyo curudu tijaaradii hadduu milkiyo oo kusoo gato binaqdi lacag nisaab dhan lacag zakagal baad dukaankan gelisood badeecada gelisa fa sanadkiisa sanadka u wareegayaaye min xiini milki naqdi lacagta kaashkaa markaad milkiday baa laga soo bilaabaya lacag zagaadhaad milkiday lacag zakada gaaraysay baad ganacsi gelisay muddaad haysay kadibna ganacsi baad gelisay sanadka lacagtaa u bilowday maalkaad milkaday buu sanadkuu bilowday xawlkii waayo lacagtaadu nisaab bay dhannayd xawlna waa bilowday ayb isbedel baa yimid oo ganacsi baad gelisay ba isbedelayaa sanadk sanadka hore kii intuu dhammaanaya waayo intuu ka dhammaanayo sanadkii hore waayo asalkuna waa lacag curuudu tijaaruhuna waa farac faracuna asalkiisuu taabicu yahay asalku hadduu xawl lahaa xawlkii asalkaabaa faraciina ku dabaqaya waayo taabic weeye farcu taabicin liaslii fii xawlihi wamaa yajibu calayhi ama yajibu waxa ku waajibaya walidaalika xawlkiisu xawlkiisu ku banaanaya sanadkaa wixii ka dambeeya bay tijaara sanadkeeda bilaabanayaan wa malakahu malakal caruuda caruudu tijaarihi hadduu milkiyo binaqdin binaqdin lacaka nisaabin oo nisaab gaara sanadkeedu min xiini milkmarkaad buu sanadku kaaga soo aw duunahu ad wax ku milkiday eed badeecadaysay duunahu duuna nisaabi waay lacagtaadu nisaab sanad uma bilaabmin tijaarada gelisay ka bilaabanaysaa ku dhihi doonaa aw bicardin ama badeecad milkiday ku ganacsanayso badeecad kalaad ku gadata lacagba kuma gadan qini bicardi qini badeecad kayd ahayd oo meel ku jilay baad ku bedelatay shiraay maalinkana waxiibsateebilogaalaqaaqiisa buu sanadka ku wa qiila waxaa la yidhi milkii binisaabi saaimatin foofaya nisaab dhan wuxuu ku dhisayaa calaa xawliha qodob waxay dhaheen hal masalaa soo reebaya soo lama dhihin lacagtaad u socday badeecad haddaad geliso sanadkii baa socon haa nool oo nisaab gaadhay oo u socday haddaad badeecad u gelsana socday yidhahdeen kuna waxay xoolo nool iyo caruud isma qaataan asal iyo caruud bay isu bedeli sarbatala waqiila waxaa la yidhi idaacada hadduu milkiyey xoolo foofayo nisaab badeecadda geelaagii shanta haastay shanta geela ana socday oo zakaa lagaa sugayey waxay dhaheen maya danaa calaa xawlihaa xawli saai xoolihii foofayey sanadkooda ha lagu saay qiyaasan naqdi baa loo qiyaasanaya intaasi xoolihii waa qayb baa ribix bay dhashay xoolo nisaab dhan baan zake geliyey diisoon la gaarin baan helay faa'iidadaa masanan cusub baa mise tii horey raaci wayudamu ribxu yadumu ribxa ribaxa wuxuu ila alasli asalku u dumaya sanadka in lam hadduusan cadaynin haddaanan gaashgaraynin faaido faaiidad aakhirka sanadka la gaaro iyo asalkii oo isku xisaabi xoolaha nool iyo sanadkiisiiba la xisaabay laa inada hadduu cadayn sida raajixa haddaad laakiin gaashgarayso ood meeshaba kala ugu dari maayo tanna waa rinxiina asal naqdi uu noqday gaar baa loo xisaabi xoolaha kalaa lagu darisay walasaxu sida raajixa ilmihii ay dhashaay iyo midhihiisu maalu tijaar badeecadaadu daadu ganacsigaagu xoolo nool geel baad ka ganacsataa loobaad ka ganacsataa ganacsataa ilmaha uu dhalo isna waa ilma ganacsi wuxuu yeesoo ganacsi alfarac eh, taxuunkiisu leeyahay san kartaa iyo geedo geedo camba kusan kartaa waad soo gadaa gadaa waad soo gadaa dhalaan amaratu tijaarati ganacsi ay ka mid yihiin war anu geedkuba waa waxaan sii gaday adeer geedka ibliis xaggeed u kala sida raajixa ana waladalaan badeecaddu wax nool hadday tahay waxaad ka ganacsata xayawaan hadduu yahay ilmihii uu dhalanayso iyo midhihiisa geeda hadduu yahay wa ana xawlahu iyo ilmaha sanadkoodu geedka iyoyadawa sanadkoodu ku tirsanaya wa waajibuha waajib curudu tijaara maxaa rubucu cushri qiimahay gaadho keeda rubicii baa ka waajibaya sidaa lacagta waa loola xisaabtamayaa curudu tijaara ama badeecad ka iyo geedo ka ama gaadi ka dhig nisaab de lacagtaa nisaabkeediibaa socdee iyadiibaa lagu qiimayn si wax ka baxay la ogaado hadday ka yaraydna iyadaa asal u ahayde asalkeediibaa loo celin fi lasaxi muqaabilku wuxuu leeyahay haddayna nisaab dhannayn wixiina caruurdu tijaara ay noqotay lacagta mutacaarafkaa ee haalibka beledkaa ha lagu qiimeeyo qowlka labaad saasuu leeyahy aw bicardin ama badeecadan badeecaddanba koroba ku gadatay fabiaalibi naqdi baladi meesha la joogo lacagta ugu badana laga isticmaalo baa lagu qiiman haddii lacaga badan laga isticmaalo halkeena hadda shilin kenya baa lagu dhihi lacagta ugu badan la isticmaalo ee suuqa taalla iyada waa wadan kale haddaad tagto wadankaa lacagtiisa unbaa lagu dhihi fain halaba naqdaani laba lacagood hadday haalib noqdaan laba lacagood baa isgarab ordaya hadday hal lacag meesha u badan tahay garanna hadday laba lacagoodoo u badan oo isgarab ordaya jiraanna oo isku si loo isticmaalo balaa biaxadihima midood hadii lagu xisaabana nisaaban buu gaarayaa qawima bihi waa lagu qiimay mid hadii lagu isaabo nisaab buu gaari mid hadii lagu xisaabana nisaab gaari maayo tuu nisaabka ku gaarayo oo anfac lifuqaraaya baa la fiin nadaran lixaajati fuqaraai baa tixgelinayna fain balaa bihima labadaba haduu ku gaarayana qawima waxaa lagu qiimay bilanfaci kan u fiican lifuqaraai fuqarada kan u fiican ee u nafci badan weligeedba mar haddii zake la bixin la gaadho fuqaradaa la tixgelinaya wa waxaa la yidhi yatakhayaru lmaaliku maaliga iyo ninka xoolaha leh baa kala dooran labadaba hadduu ku gaadho isagaa khiyaar loo dooran wa almuctamadu fi lmadhabi afar iyo tobanka qiil imaamu nawowi qiilka uu ka dhigay laakiin madhabka muctamadkaa ah, kii koobaad wey awalu qiil qiilaati lmuctamada waay ila hore baynu ku marnay waaa waxaan soo marnay fa wuxuu yidhi markuu kan sheegayey ninkii reer yamaneed ee nadmiga qasiidada ka tiriyey alqiraatu almuctamada markuu muqadimada soo tiriyey nadman muxkamano masaa'ilkaaso saas rajaxay baan tirinayaa uu yidhi waxaa ka mid ahaa fa awalu xawaahu faslu sharطu tijaarati sharطu zakaati fi tijaarati alxawlu faawal minhaa qaylka ugu horeeya xawaahu waxaa koogo isku yaallaa weeye faslun sharطu zakaati fi tijaarati اxawl fasalkaasu ku yaallaa wey waa fasalka hadda joogno wahaaka nasahu bilafdi lafdigiisuna sidan waxaa buu yidhi qiila takhayara almaaliku yaa nabiila takhayara almaaliku soo ma faslu sharطu zakaati fi tijaarati fi tijaarati اxawl qiilkan hadaba almadhabu yatakhayaru maaliku wakaa muctamadka madhabka waana qiilaadka muctamadka awa wain mulika haddii la milkiyey binaqdin wa lacag iyo badeecad isku jirtaa badeecaddan kusoo gadata markii horeba quwima waa la qiimayn maa qaabala naqda lacagta wixii inteedii bihi lacagti baa lagu qiimayn walbaaqi inta kalena bilqaalibi lacagta meeshuu badan baa lagu qiimanaya watajibu way waajibtaa firatu cabdi tijaarati addoonkaad ka ganacsanayso akaatulfirigiisiina waa waajib maca zakaatiha iyadoo akaatutijaarana ku waajibayso haddaad addoommo ka ganacsato ganacsigaa aduu addoommo yahay laba sakaa kugu waajibi oy akaatulfirina kugu soo gasho akaatulfiri waa lagaa rabaayo waa bini aadan muslima akaatutijaarana waa lagaa rabaayo waxaan waa xoolo ganacsi ah addoonku mutaradidun bayna insaaniyada iyo xoolanimada udhexeeya dhinacna waa ka xoolo oo waa la iibin oo waa la gadi oo waa la bixin oo waa la isasiin dhinacna waa ka aadamo uu tukan oo uu soomi oo uu cibaadaysan oo waxyaabaha xaraamka ah akaatulfirigana inuu aadami muslin yahay bay ku xihantah waana aadami muslima akaatu tijaarana xoolo la gedgediyay ku xihan tahay waana xoolo la gedgediyey soo saas maa lidaalika haddii la dilo qisaas ma lehe sida xoolaha loo magdhabaa adoon haddii la dilo dee nino sac ka dishay buu lamid waa loo qiimeyno war adoonka suuqa muxuu ka joogen baa la dhihi aakhare ilahi wuxuu kugula xisaabtami waa laga yaaba an mumina mutacamidan in lagula xisaabtamo dembiga aakhare lakiin adduunka saasaa lagu kala bixi fain kamula walow wuxuu yihi walow kaana alcardu hadday badeecaddu tahay saa'imatan xoola foofa fain kaamula hadduu dhammaystirmo nisaabu ixda zakaatayn labada zaka midkood hadduu nisaabkooda dhammaystirta faqad keliya waajabat way waajibi waa masale labaadoo shabahdo laba wejle waxaad ka ganacsataa xoolo nool geel baad ka ganacsataa geela haddii la qiimeeyo oon lacag u bedelo sake ma gaadho tiro laakiin shan waa ka dhan yahay sanadkiina waa dhammaaday geela intaad ganacsigu haysay ama arigan jarka intaad ganacsiga u haysay sanad waa dhammaaday tiro afartan waa dhan yahay ariga afartan hadduu gaara meef baa lagu lahaa soo maha dhinaca haddaan egna zakaa ku waajibta dhinaca kale afartanka haddaan qiimayno siddeetan iyo shan garam ma gooyaan qiimuhu dhulku yaallaa dhinaca waa tijaaraan u haystaye tijaara haddii laga eega zake ma gaadhin maxaan samaynaynaa waajabaad way waajibi sida kale isu dabamari ariguba waa soddon haddii la qiimeeyo laba boqoloo kilogaraam oo dahab u gooya waa qaali laakiin waa soddon oo tiro haddii la tiriyo afartan arya ma gaadho waajabad zakaatu tijaarati tobana zakaatu lcayn baa waajib tana zakaatu tijaarati aw nisaabahumaa labadaba wuu gaadhay afartankiina waa dhan yahay tijaaradiina qiimihii waa dhan yahay see la yeeli fazakaatu lcayni baa waajibi fi ljadiidi ari baad ka zaka bixin amallo iyo geel qowlka jadiidka qadiimkuna wuxuu leeyahay maya tijaaraad kaga bixin limaada caynta aan nidhi oo ari iyo geel baad ka bixin lianna zakaata alcayni waalmaashiyati wajabat biاnasi walijmaaci nas ijmac baa sheegay mawaashida laga bixinayo waama zakaatu tijaarati fawajabat biاlijtihaadi maca alikhtilaafi waa masale ijtihaadiyo nas cad malaha waana masale khilaafiya saa darteed laba zaka hadduu udhaxeeyo mid nas iyo ijmaac loo hayo iyo midaan nas iyo ijmac midna loo haynin alalahi tanaan ku salaamo ah inaan kaga qaadno ninka war idinku maxaad ku tidaahdeen tijaarada waxay dhaheen cayntu way u soo gashaye incaqadat awluhaa caqada xawluhaa wawajabat zakaatuhaa asaalatan litijaarati asalku saas waxaabay yidhahdeen kana gar leh kana garle dheh marka ka eegta labadaba facalaa haada haddaan ku salayna jadiidka low sabaqa hadduu soo hormaro xawlu tijaarati sanadka xawlkii tijaarada hadduu sanadkii soo kala horeeya ka waran midna waa bishan dhammaadkeeda midna waa bisha kale dhammaadkeeda hadday tijaaradu soo hormarto bian ishtaraa wuxuu gatay bimaaliha maalkii tijaarada bacda sittati ashhurin lix bilood kadib buu nisaaba saa'imatin xoolo foofaya ku gatay lacagtii tijaarada xoolahan waxaad gelisay lix bilood xoola kuu foofaya baa tijaaro u badashay falasaxu sida raajixa wujuubu zakaati tijaarati wey waa litamaami xawliha sanadkeedi waa dhammaystiray uma yaftatixu xawlan sanad cusub buu u furfuran lizakaati lcayni cayn zakada abadda weligii haddii hadda zaka laga qaadayna zaka labaad meel lagaga qaada ma jiro inagaa haddana jirtaa soomada maqan laba zakood la qaado iyo saddex zakood la qaado soomaalida way ka jirtaa hadda laakiin islaamka xoola loo shir isaga laga qaada sanad gudihii malaha waidaa qulnaa haddaan nidhaano caamilulqiraadi masale kaloo baabulbuyuucina geliyey masaladan masale ganacsatadu aada ugu baahan yihiin ganacsatadu xoolaa lagu shaqeeyaa shirkaduhu xoolaay ku shaqeeyaan dadna xoolahay lafaha leeyihiin dadna faa'iidaday wax ku leeyihiinoo waa ku shaqaynayaa faa'iidadaan wax isku leenahay bay ahayd camalkaa mudaarabana waa la yidhaahdaa qiraadna waa la yidhaahdaa waxaynu qayb ku nahay faa'iidada haddii la helo haddii la khasaaro adna xoogaygaa khasaaraa adna xoolahaagaa khasaartaa haddii tacadi yimaadana dee qofkii tacadiyaa dan dhaba ribixa marka la faa'iidayo goormaa ribixa la yeeshaa ribaxa hadday xoolo khasaaro yimaadaan haddaan meel laku khasaara meel laku faa'iidno waa la isku soo celcelinoo lafihii baa horta la kabi wixii lafihii ka bataa ribxi la yidhahdaa mar hadday sidaas tahay ribxa goormaa la yeeshaa ribxu laba heer buu maraa duhuuru ribxi iyo qismatu ribxi baa jira marna waa xisaab xidhka shirkadda marna waa xoolaa la kala qaatay xisaabta shirkadda marka lasoo soo xidha mabda ahaan weli tasfiyaadkii iyo dhammaystirkiina wax dhiman yahay waxaa la ogaadaa in misaa la ribxay laakiin waxyaabaha dib ka soo bixbixi kara shirkadda xisaabta waynu xidhnay meelaha wax ka soo bixbixi karaa laakiin waxaan idhi nisbada ribxu waa boqolkiiba soddon boqolkiiba afartan baan ribixnay intaasuu noqonaya marka ribxu qiyaas ahaan markay soo dhammaystiranto xisaabtii sidaasaynu ku xidhnay waxaa marka lasoo dhammaystiro baa la qaybsan doonaa baa la yidhi ninkii shaqaynayey marka hore dahara ribxu ribxu waa soo baxay marka dambeen kala qaadanana qusima ribxu waa la qaybiyey xoolahan ribixa goormaa la yeeshaa goormaa milkidaa ma markii xisaab ahaan uu usoo baxay baa la milkinayaa mise marka la kala qaataa la milkiyaa hal yumlaku ribxu biاuhuuri aw biqismati qowlaani liahli اcilmi waaye almadhabu yumlaku ribxu biاlqismati laa biاuhuuri soo bixitaanka laguma milkiyo hadday xisaabtii soo saarta intaa inuu ahaa hadhowna wax soo baxbaxo dibbaa looga jari wixii kharashaad iyo khasaare soo baxa dibbaa ribixan looga jari wixii hadhow saafi soo noqdee la kala qaato unbaa ribixa waa masalada koobaad masalada labaad qalinkaynu ku duugnay ribuxu intaasu waxaabaa nidhi maynaan kala qaadanin shaqadii baan dubi bilownay khasaaraa yimid khasaarihii laftiisaa laga kabi lama milkiin milki taama maha waa milki naaqis haddii milki taama noqon lahaa ninka xoolaha ka shaqaynaya qadarka ribixee meesha ku jira raasamaaluu ku darsaday buu noqon lahaa marka calalmadhab ribixaa see raasamaalku ugu noqon karaa markuu soo baxo qaadoo guddoon waxaad tidhahdaa xoolihii waan ka shaqayn ribixa qayb baan nahay intanna anaalahoo ku darsan haddaadan qaadan oodan guddoomin oodan la wareegin waa ribix daahira ribxi maqsuuma maaha waa milki naaqisa milki taama maaha khasaare kastoo yimaada horta intaan lafaha kale loo dhicin tanuu ka go-aya suurada waa fahdee baan u malaynayaa masaladaa faahfaahinteedu baabulqiraad iyo mudaaraba inoogu iman doontaa laakiin baabu zakaa masale ay naga soo gashay xisaabtii baa la soo xiray ribixiina waa la gartay laakiin lama qaybsanin zakadii baa la bixinayaa ribixa ayaa ka zaka bixinaya wey anigu haddaan xoolaha ka shaqaynayey ribixa qadar baan ku leeyahay weli ma milkiyey oo zakadiisii maanay mas-uuliyaddeedu isaaran tahay mise ninkii xoolahan lahaa ee ah lafaha leh ribixana wili xoolihiisu ay dhaleen aanan kana guddoomin baa zakadii laga wada rabaa jusiyadaas ay naga gashay marka uu kuu soo koobay oo wuxuu ku yidhi waidaa qulnaa haddaan idhaahno caamilu lqiraadi mudaarabada ninkii ka shaqaynayey laa yamliku ribxa ribixa milkin maayo biduhuuri inuu soo baxay oo la gartay ribixa kuma yeesho facala almaaliki baa laga rabaajamiici ribxiya raasamaalku waa xoolihiis iyo waxay dhaleene ilaa ninkani wax kala yeesho intaba sakada isagaa laga doonayaa ayib masalaa kugu soo bixi marka ninka sekada isagaa laga rabaa baad dhahdeen xoolo kale uu leeyahay hadduu ka bixiyo la garay hadduu xoolihii laftoodii ribxi intuu qaado seke ku bixiyo see la yeeli ma kharash baxay bay noqon fain akhrajahaa zakadii hadduu ka bixiyo min maali qiraadi xoolihii qiraadku ka bixiyey xusibat zakada waxaa laga xisaabi min aribxi baa lagu dari filasaxi sida raajixa ribxnimadii way ka bixiyo takaariiftii iyo kharashkii bay geli sooma fahanteed yaa meesha ku dhibqaba marka ninkii caamilka ahbaa ku dhibqaba meesha waa ku rafaaday wain qulnaa haddaan nidhaahno ymliku uu yeelanayaa biuhuuri markuu soo baxay xisaabta lagu ogaaday isagaa iska leh lazima maalika waxaa ku waajibi akaatu rasi maali rasulmaalka akadiisa iyo waxisatu qaybtiisa min aribxi u ku lahaa wlmadhabu madhabka anahu yalzamu caamila waxaa ku waajibi akaatu isatii isadii akada ku waajibi halkaa wuxuu rabaa inuu ishaaro madhabka qaybbaa waxay u rajaxeen duhuurkaa lagu milkiyey laakiin masalatu zakaad marka la joogo xisadaada zakadeediibaa kugu waajiba way laakiin waa u tegi doonaa masalada faahfaahinteeda baabkaas waana masaa'ilka hadda iqtisaadiga iyo bunuugta iyo sharikaduhu aadka la isugu qabta wey waxay rajaxeen hadda mucaamalada islaamkii bankinka hadda alribxu yumlaku biuhuuri bay rajaxeen xisaabta nihaayiga markay soo baxdo ribxa isaga iska leh waa milkii ninku iska leeyahaybay madhabkaasay rajaxeen waayo bunuugtiibaa dadkii sheerarka xoolihii la hayay baa dadkii qac laga siiyo waxaa layidhi kharash baa soo baxay iyo takaariiftii shararkay ku baxday ribixii iyo laba laba yeeber baa la diray dadkii marka qowlkaasay rajaxeen kutubta laga qoray mudaarabada iyo ka akriya iyo nadariyat arbaax ribix maxaa la dhihi karaa waa la ribxay ma markuu xisaabahaan kusoo baxo mise marka la qaybsado masaailkaas aad uga hadlaanaya mudaarabada maanta halkaasa isaga daynaynaayo sakaatulfitrigii waynu ka gaari weynay xoola iyo ganacsi markay soo gasho baashu say u rafata soomadan arag xataa su-aasha aakharaa rafan waxaa la yidhi can cumrihi fiima afnaahu wa can cilmihi maadaa camila bihi see loo lahaa an maalihi su-aala akhra markay gaaraan min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa badana suaalihi marka allah aclam subxanak allah bxamdika ashhadu an laa ilaha